alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed takraaru اlma'muuri bihi aw cadamu takraarih shayga lays-amray ku celcelinta lagu celcelinayo ama celcelin la'aanta aan lagu celcelinayn baa halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya fii hada albaxhi halaaثu suwar baxsigan waxaa ku sugan saddex suuro ayaa ku sugan لأnna اlأmra إma an yuqayada bima yufiid اlwaxda maxaa yeelay amarka ama waa in lagu qayda oo bimacnaa lagu xidhaa wax faa'iideynaya midnimo oo hal mar faa'iideynaya aw bima yufiid الtakraara ama wax faa'iideynaya ku celcelin waa in lagu qaydaa oo lagu xidhaa aw yakunu khaaliyan aw yakuuna khaaliyan can اlqaydi ama waa inuu noqdaa mid ka maran qayd bimacnaa labada qariino in midnaba lagu ladho ayuu ka maran yahay ama labada qariino mid baa la socota waa saddex suuro falأwalu yuxmalu calى ma quyida bihi ka koowaad waxaa lagu xambaarayaa wixii lagu qayday ayaa lagu xambaaraya wاlqaydu ima صifaة aw sharط qaydkuna waa wax faa'iideynaya wاlqaydu qaydkuna ima صifaة ama waa صifo aw sharط ama waa sharطi faاlqaydu bصifaةi qaydka صifo lagu qaydayaa ka qowlihi tacaalى waa sida hadalkiisu allah uu yidhi wالsaariqu wالsaariqaةu faqطacuu أydiyahuma kii waxaday ee ninka ahaa iyo wالsaariqatu gabadhii waxaday faqطacuu jara aydiyahumaa gacmahooda jara ay fii ma yutlى عalaykum xukmu الsaariqi wالsaariqة culammada qaarkood waxay maraan in jumlada dalabiyada a lagaga khabro ayay maraan oo wasaariqu la ibtidaysto wasaariqatuna lagu cadfay khabarkiina uu noqonayo jumlada dalabiyada a noqonayo kaasi waa qowl ha yeeshee siiba weyhi wuxuu maray in khabarkii la qadaraayo oo la odhanaayo fii ma yutlى عalaykum wa fii ma yutlى عalaykum mudaafna waa la qadaraya ay xukmu الsaariqi wالsaariqati waxaa laydinku akhrinayuu ka mida ahaaday tuugga iyo tuugadda xukunkooda faqطacuu jara aydiyahumaa gacmahooda jara calى kuli xaal macnuhu waa isla kii waa arrin icraabta iyo laqbada un ku saabsan kulamaa xasalat الsariqaةu wajaba alqaطcu goor kasta oo tuuga xasisho oo tuuga la helo wajaba alqaطcu waxa waajibay goyn ayaa waajibtay gacanta la gooyo maa lam yakun intaanu ahayn takraaruhaa ku celcelinta tuugada markaa lagu celcelinayaa qablahu mid markaa ka horaysa qaطciga oo haddii intaan gacanta la jarin ka hor toban goor ama labaatan goor qofku waxado oo dabaedna la qabto yani hal mar unbaa gacanta la goynaya laakiin markuu waxaday ee gacanta la gooyey hadduu mar labaad qadciga dabadeed xado haddana waxay noqonaysaa xukum labaad oo xad ah haddii tuugadii lagu noqnoqday intaan gacanta la goynin dhammaan waxa u ah xad waxa u noqonaya gacan goyntaas waayo lama kala saarin qadarka waxaditaanka inuu badan yahay iyo inuu yar yahay iyo inuu takaruray oo noqnoqday iyo inuu hal mar xaday kii marka waxaday waa tuug kii tobanka goor waxadayna waa tuug marka kamiyada sariqadu ay xasishay farqi ma kala leh hadduu xadku ka dambeeyo laakiin iyadoo qacigu dhacay dabadeed haddii tuugadii loo noqdo waxay noqonaysaa xadkii mar labaad inuu xasilayo sifadii markaa waa sariqada mar kastoo sariqo la helo waa in qaciga la helaa oo xad ka dambeeya haddii laakiin takraar ku dhaco intaan xadku markaa lagu fulin xadkaa ka dambeeya oo faqtacuu aydiyahumaa lagu fulinayaa ku filan oo lama odhanayo laba qaci ha lagu sameeyo waayo laba goor buu ruuxani waxada xadkan ka dambeeya ku filan wاlmuqayadu bisharطin ka lagu qayday sharطi oo sharطi lagu xidhay ka qowlihi salى اllahu عalيh wasalam waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi salى اllahu عalيh wasalam إidaa samictum اlmu'adina markaa maqashaan mu'adinka faquuluu waxaad tidhahdaan mila maa yaquulu siduu odhanayo oo kale idinkuna dhaha ilaa aakhirihi ilaa aakhir alxadiis laga gaadho culammada caadadoodu waxay ku dareertay hadday aayad sheegayaano aayadda aynay dhammaystirin inay yidhaahdaan al aayata hadday xadiis sheegayaanoo xadiiska aynay dhammaystirin inay yidhaahdaan alxadiisa haddii kalaam kale oo aan aayad iyo xadiis midnaba ahayn ay sheegayaanoo aynay dhammaystirina inay ilakh u soo gaabiyaan ilaa aakhirihi sidaasaa badan hadda laakiin mashaayikhdu waxay isticmaaleen iyagoo xadiis keenay inay ilakh markaa sheegeen ilaa aakhirihi laakiin sida sii fiicnayd camalkuna u badan yahay waa in la yidhaahdo alxadiisa saddexdaa suure uu inoo sheegay xagga tartiibta waa isweydaariyey oo ijmaalki iyo tafsiilku waxaad mooddaa inaynay iswaafaqsanayn tii labaad buu tii koowaad ku sheegayaa ila wuxuu ku yidhi lianna alamra ima an yuqayada bima yufiidu lwaxda marka kaasi hal mar buu faa'iidaynayaa qariino marnimo tilmaamaysaa lagu ladha midna qariino takraar faa'iidaynaysaa lagu ladha marka qariinada takraarka faa'iidaynaysa ka lagu ladhay wuxuu ahaa yacni nooca labaad falwalu banuu yidhi falwalu waxaanu u jeedaa ka takraarka faa'iidaynaya wax lagu ladhay marka halkaa nowcan maa sabqu qalam baa ku dhacay ka uu awalka ku sheegayo tacdaad ka hore ee laynoo tirinaye ijmaaliga ka labaad bay tahay ka uu kallabaad ku sheegayaana ka koowaad bay tacdaadka hore iyo tirada koowaad ay ka tahay sidaa ula soco wahaani nooca labaad haaniga uu sheegayaa hadda marka hadalka hore wuxuu ka ahaa kii koowaade yuxmalu waxa lagu xambaaraya waa kii lagu qayday wax marnimo faa'iidaynaya qariino mar tilmaamaysaa lagu ladhay yuxmalu waxaa lagu xambaaraya calaa maa quyida bihi wixii lagu qayday oo lagu xidhay aydan noqoshaynu ku noqonnay ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisuu allah u yidhi walilaahi ilaahay waxa u sugnaaday oo u waajibay cala annaasi dadka korkooda ugu sugnaado o ugu waajibay xijulbeyti beytka in la xajiyo man istataaca manta naaska ka bedel waxay ku waajibtoo ku sugnaatay calaa man istaطaaca kii kari karaya ilayhi gaadhista beydka la gaadhayo sabiilan wadda ahaan u awoodaayo waqad su'ila waa la weydiiyey rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay afii kulli caamin yaa rasuula allah sannad kasta miyaannu xajinaa oo xajku miyuu na saaran yahay rasuulka ilaahayow ay ayajibu calayna fi kulli caamin sanad kasta miyuu nagu waajibaya yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam faajaaba wuxuu ku jawaabay bima yadullu wax ku tusinaya calaa annahu fi lcumri mara inuu cimriga ku sugan yahay iyo nolosha uu ruuxu nool yahay hal mar qura inuu ku sugan yahay oo ku waajibay hadduu kari karo fayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa fi aayati cala alwaxda yacni wujuubka aayadda ku sugane amarka ka dhigan cala alwaxdati yani marnimaa lagu xambaaraya mid qura lihaada alqaydi qaydkaa daraaddeed qaydka waxaa loo jeedaa xadiiska ayaa caddeeyey oo qariino takraarkii ka leexinaysa ah ama saalisu saddexaad miya wa huwa alkhaali waa kii ka madhnaa can ilqaydi qaydka ka madhna qaydka ka madhnaa waxaa loo jeedaa labada qariino mid walba waa ka madhan yihi oo can qaydin baa ka fiicnayd can ilqaydi calaa kulli xaal laakiin waxay u fasirmi kartaa in laga dhigo in jinsiye istiqraaqiyaa looga jeedo qayd oo dhan buu ka madhan yihi oo shamlinaysa tii takraarkiiyo tii midnimada mid walba camimaysa faalaktharuuna culammada badankoodu calaa cadami ifaadatihi takraara hadda tikraar lama yidhaahdee takraar baa la yidhahdaa masderku wuxuu ku yimaadaa tafcaal waxaanay culammada markaa qaarkood ay qabaan waxallo waxa markaa masaadiree tafcaal ku yimi ta'du waa wada kor dhigan tahay waxay ka reebeen qaarkood laba kelmadood ayay ka reebeen oo ay yidhaahdeen tibyaan iyo tilqaa oo tilqaa oo weliba aan looga jeedin darafnimo aan looga jeedin yacni waxay markaa noqonaysaa labadaasi iyagu markaa waa masaadir wixii kale ku yimaaddo tafcaal ku keen oo ta'da kordhig bacdi kaleoo kelimaad kale ku sii darayna waa jiraan oo ku sii ladhay kelmado macduuda oo la tiriyey yidhi tifcaal waa lagu keenaa ta'da waa la hoos dhigaa nadmi lagu kulmiyeyna waa jiraan culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye masderku dhammaan wuxuu ku wada yimaadaa tafcaal waxyaalaha markaa tifcaal ku yimaaddaa asmaa'u masaadir weeyi ee masder ma aha sidaana siibawehi baa loo nisbiyey calaa kulli xaal siday doontaba ha noqotee tikraar ha odhane takraar dheh faalaktharuuna culammada badankoodu calaa cadami ifaadatihi takraara waxay ku sugan yihiin inaanu faa'iidaynayn takraar ku celcelin inaanu faa'iidayn liannahu limuطlaqi iijaadi lmaahiya maxaa yeelay amarku wuxuu u sugnaaday shayga xaqiiqadiisa in la jirsiiyo keliyuu u sugnaaday waalmaratu alwaaxidatu marka keliyina takfii fiihi waa ku filan tahay oo waa kaafinaysa famasala yani waxaanu odhanaynaa yani xaalaynu tamsiilinayno ama tusaalaynayno low qaala zawju hadduu yidhaahdo ninku liwakiilihi ninkii oorida qabay baa wuxuu ku yidhi wakiilkiisii buu wuxuu ku yidhi طalliq zawjatii fur ooridaydii zawjadaan qabay fur buu yidhi lam yamlik ma hananayo oo ma mulkiyaayo wakiilkaasi ilaa tatliiqatan waaxida dalqad qura inuu furo mooye wax kale markaa ma hananayo hal mar inuu furo dalqad qura ayuunbuu hananaya walow amara hadduu amro asayidu kii addoonka lahaa ee sayidka ahaa cabdahu addoonkiisa u amro bidukhuuli daari daarta inuu galu amray guriga gal buu udkhuli daara masalan tusaale ahaan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa ee ama xaalaynu tusaalaynayno bara'at way beri noqonaysaa beri'at waa beri noqonaysaa waa beri ayo bara'u ama bara'a yabru'u iyadu wuxuu noqonayaa ti caafimaadka ahayd wuu bogsaday laakiin beri'a yabra'u yani waa ka beri noqday marka la tilmaamaayo yani waxa wey waa beri'a beri'at waa beri noqonaysaa dimmatu dimmadiisa ayaa beri noqonayso cuhdadii iyo mas-uuliyaddii amarka ayuu ka beri noqonayaa bimaratin waaxida mar qura walam yaxsun ma wanaagsanaanayo lowmuhu canaantiisu fiicnaan mayso walaa tawbiikhuhu in la dagaalo oo yani si kulul loo canaantaana ma wanaagsanaanayso oo gurigii hal mar hadduu galo markii lagu yidhi udkhuli daara ya hadduu dabadeed ka soo baxo mar dambe lo odhan maayo guriga maxaad u geli weyde oo gelitaankii waa xasila baabkan waxay culammadu kaga hadlayaan mas'alada ku saabsan amarku hadduu soo arooro muxuu faa'iideeyaa ma in lagu celceliyuu faa'iideynayaa mise hal mar qura in la sameeyo buu faa'iideynaya masalada khilaaf baa la geliyey ha yeeshee sida saxiixahi waxay tahay culammada markaa ay mareen in badanoo ka midii waa in la kala qaado mas'alada oo amarkii mar waxa ku ladhan qariino ku tusinaysa in lagu noqnoqonayo oo aan mar qura la samaynaynee marar badan la samaynayo oo lagu celcelinayo marna waxa ku ladhan qariino ama amaarad ku tusinaysa hal mar qura in la samaynaayo marna labada qariinaba labada calaamadoodba waa ka maran yihiin oo hal mar in la sameeyo wax ku tusinayaana kuma ladhna deliilkaa laftiisa ha ahaado ama deliil kale oo khaarijiya ha ahaadee in lagu celceliyo wax ku tusinayaana kuma ladhna daliilkaa gudihiisa ha ahaate ama adilo kale oo ka baxsan in lagu sheegay ha ahaate hadday markaa la socoto wax ku tusinaya hal mar in la sameeyo keliya deliilkaa ha ku sugnaato ama deliil kaleba ha sheege markaa lagu xambaaraya wax ka badan in lagu xambaarana waarid ma aha taa waa la isla garta tusaalaheedu waxay tahay carabi ahaan haddii lagaaga tusaaleeyo ifcal maratan baa lagu yidhi kada wa ifcal kada wa maratan samee waxaa samee mar qura samee amarkaasi ilaha takraar buu faa'iideynayaa ma suuragal aha qaطcan hal mar buu faa'iideynaya waayo qariinaa la socota ku tusinaysaa hal mar keliya in la sameeyo xagga adilada marka laga tusaaleeyo waxay noqonaysaa mihaalkay mashaayikhdu inoo qoreen walilaahi calى اnnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila siiqada aayaddu ku sugan tahay waxay noqonaysaa siyaqii aan asliga ahayn ee amarka faa'iidaynayey ilaa amarka siyaqa faa'iideeyo waxaad soo aragtay inay u qaybsamaan siyaqun asliya iyo siyaqun tufiidu maa tufiiduhu siiqat اlamri siiqadani siiqadii amarkee asliga ahayd maaha aha ha xadiisku waa yahay in allaha farada calaykum اlxaja faxujuu iyadu waa siiqadii amarkee asliga ahayd laakiin aayadda marka la eegaayo waxay noqonaysaa waa siyaqun tufiidu maa tufiiduhu siiqaة اlamri noocaasay gudagelaysa waayo walilaahi calى اnnaasi xiju اlbeyti lilaahi iyo calaa waxay faa'iideynayaan wujuub marka macna alamri bay leeyihiin saas yadaa weeye marka aayadda lafteeda kuma ladhna oo kuma lamaana wax faa'iidaynaya takraar iyo wax faa'iidaynaya marnimo midnaba kuma ladhna ha yeeshee xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam baa caddeeyey hal mar qura inuu yahay xadiidkuna wuxuu caddaynayaa qur'aanka siduu allahba uu yidhi litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim rasuulkaa mubayin oo caddaynaya qur'aankii bayaaminaya oo caddaynaya marka nebigu salى اllahu عalayh wasalam waxau yidhi ina allaha qad farada calaykum اlxaja faxujuu ilaahay wuxuu idinku waajibiyey xaj ee dadow xajiya markaasaa nin baa wuxuu yidhaha fii kuli caamin ya rasuul allah sannad kasta miyuu nagu waajib yahay xajku markaa nebigu waa ka jawaabay markii hore waa ka aamusay markii dambena wuxuu yidhi low qultu nacam la wajaba haddaan nacam odhan lahaa waa waajibi lahaa sannad kastaba manaydaan awoodi karteen riwaayaadka qaarkoodoo xadiiska ka midii waxay sheegayaan alxaju maratun famaa zaada fatatawucun xajku waa hal mar qura wixii markaa ka badani waa sunne marka amarkii haddii wax faa'iidaynaya hal mar keliya inuu waajib yahay ama lays amray deliil sidaa sheegaya haddii loo helo markaa lagu xambaaraya in la yidhaahdo waa la celcelinaya waa lagu noqnoqonayaana ma imanayso saas aawadeed culammadu waxay isla ogol yihiin oo dhammaan isku waafaqeen xajku cumrigii hal mar qura inuu ku waajibo ruuxa ciddii markaa shuruudii ay ku dhammaystiran tahay oo xaj ku waajibay amarkii haddii lagu lado wax faa'iidaynaya in lagu celceliyo markaana waxaa lagu xambaarayaa in lagu celcelinayo waa suuro labaad qariinatu takraar baa ku lamaan mashaayikhdu waxay u tusaaleeyeen iyadoo qariinatu takraar ku lamaan tahay haddii sifo lagu ladho sifadaasina ay tahay cillanima laga qaadanaya waa cillo taamma ah wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa jazaءa bima kasaba nakala min allah wsaariqu iyo wsaariqatu waa waصfi qaacidadu waxay tahay siday culammadu sheegaan haddii xukum sifo lagu xidho oo wasfi lagu xidho wasfigaa waxaa laga qaataa yani wixii laga soo ishtiqaaqay ayaa cilanimo laga qaadanaya ida culliqa alxukmu biwaصfin afaada atacliila bima minhu اlishtiqaaqu haddii xukun markaa wasfi lagu xidho wasfigii waa sidaa ismigaa faacil wasaariqu iyo wasaariqatu waa wasfi waa cid ku sifaysan sariqo marka wuxuu faa'iidaynayaa tacliil cillo laga dhigaayo iyo sabab xukumka looga dhigaayo wixii marka wasfigaa laga soo ishtiqaaqo masderkiisa masderkii waa maxay asaariq maxaa u masdera waa asariqa saas aawadeed xukunkan waxaa la yidhaahdaa gacangoynta xaddu sariqa waa xadkii tuugada xaddu sariqa asariqa xaggee laga qaatay asariqa waxaa laga qaatay wasfigaa lagala soo baxay oo wasfigaa wuxuu tadammunay oo koobsaday yani sariqo in ciddani ku sifaysan tahay lo odhanayo gacanta gooy dabeed xukunka waxaa laga tartiibiyey sifadaas faqatacuu fa baana laysugu xidha raabi ah marka waxay ka dhigan tahay yani in la yidhi waxaa gacanta loo goynayaa inuu waxhaday daraaddeed saasaa macnuhu u dhacaya cilanimu faa'idaynay mar kasta oo tuugo la helo oo xaditaan shuruuddiisii dhammaystirtay la helo qaci waa waajibaya sariqadu waxay noqonaysaa maal yani cid kale leedahay oo mulki iyo shubhatulmulki midnaba aanu ugu sugnayn ayuu ruuxu si khafiya u qaadanayaa oo qarsoon waxaanu ka qaadanayaa xirzu misli waa maal maxfuud maxfuudoo ilaashan maal dayacanoo bannaan iska yaalla ma aha xirzulmisli buu ku jiraa sariqo taasaa noqonaysa xukunkuna ka tartiibsamaya marka sifadii mar kastoo la helo xukunka waa in la helaa hal masaley culammadu haddaba baraarujiyeen si aan faham qalada loo qaadan masaladaasi waxay tahay xaditaankii hadduu ruuxu ku noqnoqdo inta aan la qabanoo gacanta la goyn ka hor ayuu ku noqnoqda <clears throat> mar keliya waxaa lagu sugay intaasoo sariqo inuu sameeyey waa ku caddaatay dhowr tuugo oo kala duwan baa mar keliya ku caddaaday laba qadci lagu samayn maayo la odhan maayo gacantiyo lugta wada gooya la odhan maayo labada gacmood gooyana la odhan maayo gooyin keliya ku filanoo hal gacanun baa la jaraya gacantana waxaa laga jarayaa halkaa yani jalaqsatayda laga jaraya jalaqsatayda ayaa laga jaraya waana gacanta midig gacanta la horraangoynaya mas'aladaasi istidraak ahaan oo kaley u sheegayaan si aan faham qalada loo qaadan laakiin dhowr qaطci in lagu samaynaayo aayaddu may sheegin waayo kamiyada inta goore u waxaday lama kala saarin ma hal mar baa mise waa dhowr goor hadduu dhowr goor waxado oo gacantii la gooyo xukunkii waa lagu dhaqmay faqطacuu aydiyahuma xadkaa dembeeye xadkana zajri iyo nikaayaa looga jeeda kafaarana dembigii ka horreeyaa looga jeeda alxuduudu kafaaraatun liahliha laakiin sariiqo ka dambaysay qaطciga oo markii gacanta la gooyey dabadeed uu xaday dee kafaaro uma noqonayo xadkii ka horreeye zajrina u noqon maayo marka maadaamay sidaas tahay mar kasta oo sariqo la helo waxay noqonaysaa gacangoyntii in la helo sariqadaa kamiyadeedu ha badnaato ama ha yaraato inta goore wax lahaaday ha tacadudo ama hal mar qura ha noqotee gacanta gooye yani waxay ka dhigan tahay kulamaa xasalat isariqa xasala alqaطcu hal qaطci hadduu ka dambeeyo sariqaadkii kala duwanaa waa kifaaya xukunkiina waa lagu dhaqma taasi waa haddii wasfi lagu qaydo misaalada kale la midkaa ah waad garanaysa azaniyau wazani fajlidu kula waaxidi minhuma miata jalda ka shardiga lagu qayday waxa weeyaan idaa samictum lmu'adina faquluu mila ma yaquulu markaa maqashaan mu'adinka waxaad tidhaahdaan kuu yidhi mid la mida dhaha yanii intuu yidhi ka daba dhaha tusaale kale oo ka waadaxsan aan soo qabanno wain kuntum junuban faطaharuu allah wuxuu yidhi haddaad tihiin qaari janaabo qaba tahaaro qaata marka mar kasta oo janaabo la helo tahaaro waa in la helaa taahur waa in lala yimaadaa shardi baa lagu qayday oo lagu xidhan shardigaasi waa cillo dhammaystiran janaabo haddii la heloba tadahurkii in lays amray waa la hela ha yeeshee haddii waxa weeye janaabadii ay noqnoqoto iyadoo aan laga tahaaro qaadan hal tahaaro keliya ku filan tahaarooyin kala duwan janaabooyinkii loola iman maayo ee mar hadduu tadahurku ka dambeeyo wuu wada rafcinayaa ee la odhan maayo intaas oo goor ama intaas oo mar laba mar ama saddex mar oo janaabo a baa xasishay intaana tahaaro qaadan mid walba mid u samee la odhan maayo waa sidii sariqada aynu ku soo aragnay qaci keliya ku fillaa sowma tanna waxa weeye tatahur keliya ku filan laakiin markuu tahaaro qaatay dabadeed hadduu haddana janaabadii la yimaado waxay noqonaysaa taahur kale inuu ku waajiba ya yani yatakarar bitakarur ljanaaba taahurku waa takaruraya oo waa noqnoqonaya janaabadii inay soo noqnoqotay daraaddeed oo marka la tahaaro qaatay haddii dib janaabo loo galo markii labaadna saasi la eg baa loola imanaya taahurkii carabi <clears throat> ahaan haddii la yidhaahdo ifcal kada sidaas samee kula yawmin maalin kasta samee baa la yidhi ama miraaran marar markaa kala duwan samey ama cashra maraatin baa lagu yidhi waxay noqonaysaa tirada lagu qayday inay markaa lagu celceliyo ishkaal male usuulka marka laga hadlayo kalaamkii carabigana waa ku saabsan yahay kalaamkii waxyigana waa ku saabsan yahay labada mid walba waa ku saabsany waayo masaaisha usuulka in badanoo ka midu waxay ku dhisantahay carabiyo saasay ku dhisantahay saynu horeba usoo sheegnay culamada qaarkood waxay sheegeen amarkii iyadoo lagu qayday shardi in wakhtiyada qaarkood culammadu khilaaf geliyeen ma takaruraya mise takaruri ma iminka idaa samictum almu'adina faquluu mila ma yaquulu hal arrin waa laysla ogol yahay salaaddii kastaba adaan loo addimay hadduu ruuxu maqlo inuu mu'adinka ajiibaayo oo wuxuu markaa ku addimaayey oo ereyadu ku addimayey uu ka daba odhanayo taa waa la isla ogoliyey salaaddii duhur buu adaankii maqla waxaa taalla idaa samictum almu'adina faquluu mila maa yaquul casarkii hadduu maqlana waa saasi leeg maqhribkii hadduu maqlo waa saasi leeg ceshihii hadduu maqlo waa saasi leeg subaxii hadduu maqlo waa saas ileg maalmaha dambena waa saas cumriga saasay u soconaysa laakiin salaadii waaxidada ahayd ee keli ahayd sida duhuroo kale ayuu wuxuu maqlay intaasoo mu'adinoo kala duwanoo mid weliba addimaayo adaankiina aanu isku beegmine uu kala yaro dandambeeyo walow wax ka mida ama ha iska soo gaadhaan ama toosba ba ha u kala dambeeyaan mid walba miyuu ka daba odhanayaa oo masjidkan marka laga adimayo miyuu ajiibayaa ka daba odhanayaa camalan bilxadiii masjidka kale inagu dhow markuu adaankiisa maqlana miyuu ka daba odhanayaa camalan bilxadiii ka kale saas si eg labaatan masjid ama labaatan adaan hadduu maqlaayo mid walba miyuu ajiibayaa oo mid walba markaysagaa ducada odhanaya mise mid baa kaafiya taasoo kale culammadu waa isku khilaafeen laba qowl bay keli yihiin bacdu ahli cilmi shardinimaday eegeen dabeedu waxay yidhaahdeen mar kastoo la maqlo waa in la ajiibaa maana in ducada la akhriya ahlucilmi qaarkoodna taysiirkiiyo xaggaasay ka eegeen iyo adaanka markaysaa dabeedna waxay yidhaahdeen salaaddii hal mu'adin inuu ajiibo uuna markaa ducada markaa akhriyo baa kifaaya ah waayahay marka ashyaada shardigu galay ama ashyaada sifada la sheegay waxay culammada qaarkood sheegeen in nowcan maa masaa'isheedu iskhilaafsan tahay waxaana ka mida shanqiidii almudakira waxa uu ku sheegayaa inay masaa'ishan shardiga lagu xidhay ama sifada lagu xidhay ashyaada qaarkood ay itifaaq tahay inay takarurayso ashyaada qaarkoodna ay tahay mid la ysla ogol yahay inay mid qura tahay ashyaada qaarkoodna la ysku khilaafsan yahay saddex suuro in loo kala qaaday masalanoo kale arrinka walqasha ku saabsan hadday gabadhii mataana dhasho caqiiqo keliya kuma filla qof kastaba waa in walqal gaara loo sameeya waxaa la mid a ah, haddii gabadhii uurka lahayd nabar lagu dhufto oo laba ilmood oo mataana abay siday labadiiba bakti bay ku soo duuleen urataan baa ka laazimaya ura waaxida ma aha way waa ka laba shaksi taasoo kale waa la laysla ogol yahay inay uradiina takarurayso laba qura noqonayso laba addoomood walqashina inay takarurayso waa la isla ogoliy ashyaada qaarkoodna khilaaf baa ku jira oo culammadaa isku khilaafay tan adaanka ijaabadeedaa ka mid a ah, la ajiibayo calaa kulli xaal waa u raajici doontaan almudakira <clears throat> labada qariinaba markuu ka maran yahay amarku oo amaarad faa'iidaynaysa in lagu celceliyo iyo in hal mar qura lala yimaado labadaba uu ka maran yahay taasaa mawdicu khilaaf ah inta aynaan taa gaadhin ta shardigaoo kale shardiga laftiisa waa la kala qaadaa waxaa shardiga loo kala qaadayaa in shardigani uu ku tusinayo yani ku noqnoqod iyo inaanu ku tusinayne daahirulxaalka laga garanayo in hal mar loo jeedo masala nin baa wuxuu ku yidhi ninkii wakiilkiisa ahaa ama khaasinka ahaa ee khasnadda u hayey in jaa'aka zaydun faacطihi dirhaman hadduu zayd ku yimaado dirham c zaydkii waa u yimi dirhamkii buu dhiibay waa ka tegey in yar dabadeed buu ku soo noqday haddana waa u yimi dirham labaad ma siinaya oo hadduu sidaa ugu soo noqnoqdo mar walba intuu ka tago haddana ku soo noqnoqdo isagoo shardigii cuskanaya odhanaya aniga waxaa laygu yidhi in jaaka zaydun fa acطihi dirhaman boqol goor hadduu maalintii i yimaado waa siinaya dirhamun baan mar walba u dhiibaya y mise waxa weeye hal mar qura sii baa muraadku u dhacayey labada ta in looga jeeday waa in hal mar qura ah a laga tilmaamay laakiin hadii la yidhahdo kulamaa ataaka zaydun faacطihi dirhaman mar kastoo sayd ku yimaado mar kasta oo uu ku yimaado dirham waa inuu mar walba u dhiibaa marka shardiga laftiisa culammada qaarkood baa kala qaadoo yidhi ee waxaa la eegayaa marka qariinadu ay ku tusinayso in marnimo hal maruun marka in looga jeedo oo qariinatul qariinatulxaal kaannahu ay kaga sarfinayaan iyo marka cumuum markaa waxa weeye u ku tusinayo nooca saddexaad ee khilaafku ku jiro waa markuu labada qariinaba ka maran yahaye culammadu waxay yidhaahdeen kitaabka qoray agsarka culammadu waxay ku tageen inaanu faa'iidaynayn ku celcelin waayo amarku wuxuu u sugnaaday limuطlaqi iijaadi ilmaahiya loo jeedaayo xaqiiqada shayga in la jirsiiyo bisarfi nadar can takraarihi aw cadami takraari ayuu amarku ku tusinaya waa mulaqi iijaadi almaahiya maahiyadu waa xaqiiqada shayga ha yeeshee sidaa ha yidhaahdaan oo ha yidhaahdaan marna kuma tusin takraarna kuma tusine waxay leeyihiin waxa ugu yare imtisaal ku xasilaya waa hal mar wixii ka badan deliil kaley u baahan tahay haddana leeyihin dee ma'aalkii muxuu noqday muطlaqi iijaad ilmaahiya de qoladii marka inay iska waafaqayaan xagga macnaha tacbiirkay ka cabirayaan ha ku kala duwanaadaan marka hore laakiin ma'aalka way iska waafaqayaanoo waxay qolo waliba markaa odhanaysaa un hal mar baa markaysagaa ku waajibay oo dimadiisuna beri ku noqonaysa wixii ka badanna deliil bay u baahanta bacdi kale haddaba waxay leeyihiin maya halka mar buu u sugnaaday oo uu daalli yahay oo ku tusinaya daallun calayha markuu ku tusinaya wixii ka badan kuma tusin daliil kale waa in loo doonto markaa qolada qowlka kale tidhiyo yani qoladani waa iswaafaqaya xagga carabi ahaan waa ka deliishadeen inuu marka faa'iidaynaayo waxay ka deliishadeen zawjku hadduu ku yidhaahdo ninkii xaaska lahaa wakiilkiisii wuxuu ku yidhi ooridayii fur yacnii dalqad keliya inuu furo hal mar qura ayuunbuu mulkiyayaa intaasuu hananaya markuu furo haddana mar labaad dee ma furi karo waayo markaasuu ku xasilay wax ka badan markaa uma haysto wakaalad ha ahaato marka waxa weeye iyadoo la furay inuu dalqad kale haddana ka sii dabageeyo waxay ku dhisantahay taasina mas'alada ay culammadu yidhaahdaan gabadh la furay ma la sii furi karaa yanii intay rajciga ku jirto dalqad kale ma laga daba geyn karaa jamaahiirtu waxay leeyihin haa marka masaladu yaday sidaas tahay yani ninkii waxa weeye wakiilka ahaa dalqad isagoo furay haddana dalqad labaad kama daba geyn karo wakaaladdiisu waxay ku dhammaatay markaa haddii la soo ceshadana iyadana markaa ma furi karo waayo wakaaladdiisu waxay ku ekayd markaa sayidku hadduu addoonkiisa ku yidhaahdo guriga gal oo waxaa ka soo qaad dimmadiisu hal mar bay beri ku noqonaysa wax ka badan loo odhan maayo maxaad ula iman weyde hadduu wakiilkiisii ku yidhaahdo ishtari lii marka mataacan alaabta nooca iyo noocaas mataaca nooca iyo noocaas mataaci waa xadiday maba inaan cayimin ama sawban kada wa kada ii soo iibi buuhi hal mar inuu u soo iibiyaa kifaaya ah inuu ku celceliyo oo marar badan soo iibiyo dee looma xil saarin oo looma wakiilan markaa sidaa culammada badankoodu mareen ayaa markaa waxa weeye asaxa oo sawaabku yahay alamru lmuطlaqu amarka mutlaqa ee bimacnaa qaraa'in ka marhani yaqhtadii wuxuu keensanayaa ficla alma'muuri bihi ka lays amray samaynta la samaynaayo cala alfawri si deg dega loo sameeyo idaa waradat markay soo aroorto siiqatulamri siiqada amar khaaliyatan xaalay ka madhan tahay mimaa yadullu wax ku tusinaya calaa fawrin deg deg ku tusinaya aw taraakhin ama dib ku tusinaya shayga inuu dib u dhaca markaa ku tusinaya iqtadad waxay keensanaysaa oo dalbaysaa ficlalma'muuri bihi waxa la is-amraayo samaynta la samaynaayo fawran deg deg loo samaynaayo fii awali zamani اlimkaani wakhtiga suuragalka ugu horeeya gudihiisana la sameeyo wuxuu sidaa u keensanayaa liqiyaami اladilati calaa dalik deliiladu inay sidaa ku qumeen oo ku sugan yihiin ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah u yidhi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wasaaricuu yanii u kala dheereeya ilaa makfiratin dembi intii ka ahaatay dembi min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday wa qowlih iyo hadalkiisu allah u yidhi saabiquu ilaa makfirati min rabbikum saabiquu u beretama ama u kala dheereeya ilaa makhfiratin dembi dhaaf u kala dheereeya dembi dhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiinka ahaada wa qowlih iyo hadalkiisu allah yidhi fastabiqu lkhayraat khayraadka u dheereeya wa ka madxihi waa sidaa ammaantiisa uu ilaahay ammaanay almusaariciina kuwa u degdegaya khayraadka u degdegaya uu ammaanay fii qowlihi uu ku ammaanay hadalkiisu allah uu yidhi ulaa'ika yusaaricuuna fi alkhayraat kuwa mu'miniinta ahi waxay u kala dheeraynayaan khayraadkay u kala dheeraynayaan khayraadkay u dheeraynayaan oo u degdegayaan wa wajhu dalaalati hadihi nusuusi mufaacalada wakhtiyada qaarkood baa loo isticmaalaa in looga jeedo ficilkii oo lala imanayo in laga tilmaamayo oo in loo dheeraynayo un looga jeedee yacni markaa sidaa in loo fasirana waa dhici kartaa wa wajhu dalaalati haadihi nusuusi nusuustani iyo adiladani tusintay ku tusinayso wejigeedu ana wadca alistibaaqi yani ay ku tusinayso fawrnimada ay ku tusinayso ana wadca alistibaaqi dheeraynta markaa dhigaalkeedu walmusaabaqati iyo u beratanka walmusaaracati iyo u degdega lilfawriyati wuxuu u sugnaaday degdeg ayuu u sugnaaday oo mid degdeg loo nisbeeyey wy wakadami illaahi tacaala waxaa kaloo adilada ka mida sida markaa dhaleecaynta uu ilaahay dhaleeceeyey tacaalaa ilaahay isagaa koreeye liibliisa ibliis uu dhaleeceeyey calaa cadami almubaadarati bisujuud inaanu markaa u degdegin sujuuddii la degdegin inuu markaa ku dhaleecey biqowlihi tacaalaa hadalkiisu allah u yidhi buu ku dhaleeceeyey ibliis maa manacaka an laa tasjuda id amartuka maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda an tasjuda bimacnaa ay min asujuudi sujuud maxaa kaa manciyo kuu diiday id amartuka goortaan ku amray sujuudda ay fii qowlihi tacaala waxaan kugu amraa loo jeedaa hadalkiisu allah uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis ay wadkur waxaad xustaa id qulnaa goortaanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa laakina ibliisa lam yasjud ha yeeshee ibliis ma sujuudin walow lam yakun haddaanu ahaan lahayn alamru amarku lilfawri mid deg deg u sugnaaday haddaanu ahaan lahayn lama staxaqa ma mutaysan lahayn addamma dhaleecaynta lamaaha aha odhan waayo waa maan naafiye ah oo dabeedna laam la geliyey lamaa haddii la yidhaahdo qalad bay noqonaysa ya yani lowda marka lagaga jawaabayo jumlo manfiye ahoo maa lagu nafiyey sida afsaxa ee fasaaxada badan li waa in laamka laga xadfo aan laam la raacin saas aawadeed qur'aanka marna kuma soo aroorin lamaa in la yidhi walow shaaa rabuka maa facaluuh lamaa facaluuhu lama odhan fii jamiici alqur'aan lamaa kuma iman iyadoo jawaabu low ah lamaa fii jamiici alqur'aan kumay iman iyadoo jawaabu low ah sidaas aawadeed sida afsaxahi waa in laamka laga xadfo ha yeeshee tan kalena waa bannaan tahay oo qur'aanka iyo inay ku iman carabiyada kale ay ku timi sida shaacirku markaysagaa beydka uu yidhi walow nucطa alkhiyaara lama ftaraqnaa walaakin laa khiyaara maca alayaali haddii nala siin lahaa kala doorasho aan wax kala dooranayno lama ftaraqna lamaa maaha waa lama waa maa naafiye oo laam la geliyey lama ftaraqnaa maanu kala tagneen walaakin laa khiyaara maca alayaali ha yeeshee yani khiyaar ma jiro yani habeenada la jirkooda mm. yani wakhtiga mid markaa la baaqi noqonayo oo laysku ladhnaanayo laysku lamaanaanayo ma aha waa la kala tegaya geeri baaba dadka kala farqinaysa marka siday mashaayikhdu markaa mareenna yani lafteedu waa saa'iqo waa fasiix walow sida kale afsaxa ka ahaatee Eh, hadda waxaan uga jeedaa inaan baraarujiyo lamaa inaan la odhan walow lam yakun haddaanu ahaan lahayn alamru amarku lilfawri fawr mid u sugan kaa'inan lilfawri lama staxaqa damma ma mutaysan lahayn dhaleecayn ma mutaysan lahayn ibliis ya oo waxaa dhici kari lahayd dee inuu yidhaahdo dee dib baan ka samayn doonaayo amarku fawr ma aha wayadullu lidaalika waxa kale oo ku tusinaya in amarku fawr faa'iideeyo oo fawr laga qaadanayo min jihati luga xagga luqada waxaa kaa tusinaya anna sayida in sayidku sayidku low amara hadduu amro cabdahu addoonkiis amar buu siiyey ifcal kada falam yemtasil amarkii ma fulinoo ma qaadanoo ma samayn facaaqabahu sayidkii baa ciqaabay faاctadara alcabdu addoonkii baa cudur daartay oo biddihii wuxuu ku cudur daartay bianna alamra cala ataraahi amarku inuu taraakhi ku sugan yahay oo dibudhigis la dibdhigo inuu ku sugan yahay lam yakun cudruhu ma noqonaayo cudurdaarkiisu maqbuulan yani mid la aqbalo noqon maayo cindahum yaga agtooda mid la aqbalo ma noqona mas'alada ay mashaayikhdu halkan kaga hadlayaan waxay ku saabsan tahay siiqada amar markay soo aroorto ma waxay faa'iidaysaa fawriya in deg deg loo sameeyo mise waxay aqbali kartaa taraakhi waxay culammadu badiba ka cabiraan ma cala alfawri ba mise wa cala tarakhi umana jeedaan tarakhi baa waajiba ugama jeedaan oo cid qabtaa inuu tarakhi waajib yahay ma jiro ee waxaa laga tilmaamayaa ma fawr baa waajibah mise fawr waajib ma ahee lahu tarakhi ya waxaa u sugnaaday inuu dib u dhiga u bannaan horna waa u marin karaa laakiin wax ka qaba inuu markaa waajib yahay in dib loo dhigaa ma jiro culamadana waa cala taraakhi uma jeedaan taraakhigaa waajiba waxay u jeedaan waa jaa'is qolyaha kalena waxay leeyihin jaa'is maaha mas'aladaa waxaa loo kala qaadayaa saddex suuro marka la taxriirinayo waa saddexdii ta hore loo kala qaado oo kale saddex shabbaha qariino fawr ku tusinaysaa inay amarkii ku lamaan tahay oo deg deg in loo sameeyo amaarad ku tusinaysaa inay la socoto amaarad ku tusinaysa in dib loo dhigaa inay bannaan tahay inay la socoto labada amaaradood inuu ka madhayay yahy masalan haddii la yidhahdo ifcal kada alaana waxaa samee hadda samee fawr inay tahay waa qaci delaada lafdigaa ku tusinaya haddii lagu idhahdo ifcal kada hadan sidaas samee berri yani iyadu marka waxa weeye ama markaa ifcal kada ila alhad ilaa berri laga gaadho samee taasna inuu taraakhi yahay oo taraakhi uu ku bannaan yahay ishkaal kuma jiro labada qariine markuu ka maran yahay maxaa lagu xambaari culammadu aqwaal bay kala laakiin qowlka saxiixa ee sawaabka ah waa qowlkay culammadu sheegeen kitaabka qoray oo ah in la yidhaahdo labada qariinaba markuu ka maran yahay waxaa lagu xambaarayaa fawr waxaanay u deliishadeen adilada markaa tilmaamaysa khayrka in loo degdego horna laga sameeyo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum musaaracadiina waxa weeye waa degdeg loo degdega saabiquu ilaa makfirati min rabbikum fastabiquu lkhayraat awaamirtii wixii lays amree ma'muuru bihiguna waa khayraat waana markaa sababulmakhfira makhfiradii waa shay haybi ah waa shay qarsoon oo hayb ah hayb ha ahaatee sabab bay leedahay oo musabab haybiya marka lagu amro inaad doontoo raadiso waxaa loo jeedaayoo amarku u dhacayaa sababtiisi raadi waajibaadkan in la fuliyo oo lala yimaada waa sababu lmakhfira marka in waajibaadkii loo dheereeyo waa laga qaadanaya wuxuu kaloo ilaahay ammaanay muminiinta ku ammaanay inay khayraadka u dheeraynayaan ula'ika yusaaricuuna fi lkhayraat waxay kaloo culammadu ka deliishadeen ilaahay markuu amray malaa'igtu inay sujuudaan oo u sujuudaan aadam ibliis amarkii markuu samayn waayey looma kaadin oo lama odhan bal muddo inuu dib ka sameeyo ha la ego markiiba waa lagu canaanta maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka hadduu taraakhi yahayoo taraakhi ku tusinayana isla markiiba laguma dhaleecayn lahayn waayo wakhti baa u harsanaa bay noqonaysa marka walow lam yakun ilamru lilfawri lama staxaqa adam waxay kaloo ka deliishadeen xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada uu amray maalintii xudaybiya markii maka inay galaan loo diiday nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiis oo nebigu amray in la xalaaloobo oo timaha la xirto oo markaysa hadiga la qalo dabeedna cidii hore ugu kici weydey nebigu isagoo cadhaysan sal allahu alayh wasalam buu u soo galay umu salama markaasaa umu salama markay aragtay nebigii oo cadhaysan ayay waxay ku tidhi ilaahay ha u cadhoodo cidda ka cadhaysiisaye yaa ka cadhaysiiyey markaasuu nebigu ku yidhi sal allahu alayh wasalam wama lii laa aghdabu amru nnaasa bimrin maxay u sugnaadaan u cadhoon la'ahay dadkii baan amar amraya oo amarkii lama fulinayo o lalama imanayo marka fawr haddaanu ahaan lahayn nebigu kama cadhoodeen sal allahu alayh wasalam inay saxaabadu hore u samayn waaye waxay kaloo ka deliishadeen xagga luqada oo luqadana waa ka deliishadeen oo sayidku addoonkiisa markuu amar amro hadduu hore u samayn waayo dee waa ku canaananaya inuu edbiyana waa dhici karta halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk